bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وbه نstacin عlى أmuur الdunya والdin وصl اllهma وslm عlى نabيina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمعين ama bعd fayqul الmؤلف أbu bkr إsmاعيlي عlyh رحmaة الlah وأnah malik خlqh وأnشأhm la can xاajaة إlى ma خلq walaa limacnan dacaahu ilaa an khalaqahum lakinahu facaalu lima yuriid wayaxkumu maa yuriid laa yus'alu cama yafcal waalkhalqu mas'uuluuna cama yafcaluun kitaabkii baan kusoo dhex jirnay ictiqaadu ahli الsunna lilxaafid abubakr ismaaciili caleyh raxmat ullah eh? anahu istawa miya marayna a sax waanahu istawa cala alcarshi bilaa kayfin faina allaha tacaala anha ila anahu istawa cala alcarsh walam yadkur kayfa kana istiwaa'uhu ictiqaadkii ahlusunna iyo madhabkoodii ayuu sheekhu tirinayay wuxuu yidhi marka wa annahu waxay e, qabaan oo madhabka ahlulxadiidka ama ahlusunnuhu u ahaa annahu alle caza wajalla istawaa inuu ka saromaray cala alcarshi carshiga inuu ka saromaray carshiga korkiisa inuu ka sarreeyo bilaa kayfin qaab la-aan kayfiye iyo sifo iyo qaab la-aantii maxaa yeele fa ina allaha alle tacaala korahaye anhaa waa ekaaday ama intahaa sida kitaab kale ku qoran ama e, waxaan dhihi lahaa muxuu ahay e, ay culimo kale soo guurinayaan fa inahu anhaa ay intahaa waa ekaaday ilaa annahu isagu istawaa inuu ka saramaray cala alcarshi carshiga inuu ka saramaray buu ku ekaaday walam yadkur mana uusan sheegin alle kayfa sidee buu kaana ahaaday istiwaa'uhu ka saramariddiisu say ahaatay meeshaa wuxuu sheekhu ku sheegay sifo ka mida ilaahay sifaadkiisa tabaaraka wa tacaala oo sifatu ficlin ah ilaahay mashii'adiisa ku xidhan markuu doonana sameeyo markuu doonana uusan samaynin sifaadka noocaasna waa sifaadka la yidhahdo sifaat lafcaalka sifat listiwaa iyo sifat nuzuul iyo sifat lmaji iyo ityaanka sifaadkaasoo dhan sifaat lafcaal baa la yidhahda <coughs> sifadan marka inuu ilaahay carshiga ka sarreeya ah qur-aanka waxay ku timid toddoba meelood bay sidaa ugu timid istawaa cala alcarsh allah tabaaraka wa tacala carshigu ka sarreeya salafka oo saxaabadu ay ka mid yihiinna iyo taabiciinta iyo a'immada sunnadu istawaa waxay ku fasireen bimacnaa calaa wartafaca wuu ka maray oo wuu ka kor noqday carshiga saasay ku fasireen <coughs> tafsiirkaas way tafsiirkay kala dhaxleen oo ay mareen aayada axaadiis baa macnaha iyaguna axaadiista nabiga sal lay slam o fara badan ayaa iyaguna sifadaa tilmaamaya yani waxa weeyaan in allaha kataba kitaaba cindahu fawqa alcarsh yaani ayaa jira xadiis fara badan oo sidaasaa ah iyaduna jiro oo ilahay inu carshiga ka sarreeyo iyaguna caddaynayaa jira nusuus fara badan oo qur'aanka iyo sunnada leh oo iyaguna tilmaamayaa jira ilaahay inuu kor jiro tani khaas weeye carshiguu ka sarreeyaa nusuus aad u badan oo ilaahay kor inuu jira sheegaysana waa jirta arrintaasi marka ee waa qur-aanka sariixiisa iyo naskiisa axaadiista nebiga sal lla alay wasalam ee sariixa nas ku ah ijmaacii saxaabada iyo salafka ee a'immadii sunnada halkaasay mareen ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu carshiga ka sarreeyo een fitrada xataa ilaahay khalqigiisa uu abuuray haddaan fitrada lagu abuuray qalbigooda ku jirta aan la fasaadinin ayada lafteedu waxay tusaysaa in ilaahay carshiga ka sarreeyo inuu ilaahay kor jiro ayay tilmaamiyo ee yacni xataa makhluuqaadka iyo dadka fitradii intay ku jiraan allaha ay caabudaan inuu kor jiray rumaysan yahay falsafada iyo cilmulkalaamka ayaa arrintaa fasaadiyey oo ku beddelay allaha tabaaraka wa tacaala meel walbuu joogaa ama mawjuudun bilaa makaan ama wuu joogaa meel lagu sheegana ma jirto labaduba waa laba fikro oo jahmiyadu ay keentay waa jahmiyaduna waa niman ay xukumeen culimmadii sunnada in badan oo qaar badan gaalnimo ku xukumeen marka jahmiyada ayaa keentay muctasiladay soo gudubtay muctasiladuna qolyahan kalea ka qaatay shaacirada iyo maaturidiyada iyo qolyahan ka dambeeya kullaabiyada iyo e, qoladana ka qaatay laakiin fikirka asalkiisu waa fikruljahmiya in la inkiro ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo tabaaraka wa tacaala carshiguu ka sarreeyaa buu marka sheekhu yidhi istawaa cala alcarsh carshiguu ka sarreeyaa markuu ina yidhi buu wuxuu yidhi bilaa kayfin bilaa kayfintaa waa kaan horey usoo sheegnayo bilaa kayfin naclamuhu huwa ama waxaad tidhahdaa bilaa takyiifin anagoon kayfiyeynaynin oo sifo sarrayntaa carshiga uu iska sarreeyo sifaday u taallo iyo kayfiyada iyo qaabkeeda annagoon gelaynin halkaa kaga gaabsanayna calaa xaddi waa kaan soo tilmaannay maquuladii alimaamu maalik waxa uga horeeyey maquuladaasi shaykhiisa rabiicatu bni cabdiraxmaan alra'y ayaa uga horreeyey umusalama iyadana laga wariyaa laakiin kama sugna wuxuu ka sugan yahay rabiicatu alra'y sheekhu malik iyo imaam malik buu ka sugan yahay markii la yidhi kayfa alistiwaa waa kaan soo sheegnay inuu yidhi alistiwaa'u hayru majhuul waalkayfu hayru macquul waaliimaanu bihi waajib waalsu'aalu canhu bidca yani kayfka waxaanuu istiwaha macno ahaan waa la yaqaanaa macnihiisu waa la yaqaanaa waa culuwi irtifaac waaye kayfiyada uu yaaliye qaabku u yaalana waa waxaan la fahmaynin waa waxaan la garanaynin waa waxaan la aqoonin waayo ma naqaano nolooma sheegin in sidaa loo rumeeyo adoon kayfiyadii garanaynin inuu haddana alla carshiga ka sarreeyo in saa loo rumeeyana waa waajib in kayfiyada su-aal laga keeno oo sifaatka ilaahay sidoodaba la ydhaha say u yaallaan ama qaabkay u yaallaan la raadiyana waa bidco waa nooc zayqa waay nooc inxiraafa weeye oo khatar ah marka leanna waxyaalaha ilaahay uu la khaas yahay bay ka mid tahay cilmiga uu ista'hara allahu bihi buu ka mid yahay waxyaalaha ilaahay uu khaaska leeyahay oo cidna uusan u faydin cilmigeeda waxaa ka mid a ah kayfiyada ay sifaatku u yaallaan sifaadkiisa kayfiyadooda isaga khaas la rabbi tabaaraka wa tacaala marka maadaama uu gooni leeyahay annaga ma gelayno a waa waxaanaan yani waxa wey aanaan keeni karinba halkaasaan ku gaabsanayna waxaan leenahay istawa irtafaca wa calaa calaa carshihi istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi tabaaraka wa tacaala mid isaga u qalma ayuu carshiga iyo qaab u qalmu uga sarreeya horey baan usoo sheegnay marka bilaa ictiqaad bilaa kayfintaasi sida ay a'immadu taqriirinayaan macnaheedu ma aha kayfiye ma leh leanna waxaan soo sheegnay waxaa muqarar ah lada ljamiic shay jira sidiisaba oo wax jira ah kayfiyuu leeyahy shay kastoo jira sifo iyo qaab buu leeyahy marka ma aha in kayfiyada la inkirayo ee waxa la inkirayo waa cilmunaa bilkayfiya waxayna ka cabiraan culimmadu takyiif bay ka cabiraan takyiif waa kayfiyeen inaad kayfiye u sheegno oo kayfiye aan garanayna annaga aan tilmaano taasaa la anfinaya taasi ma dhacayso taa iyadaa lama yaqaana khalad wey manaa ayb marka allaha tabaaraka wa tacala cashi wuu ka sarreeyaa in kelimada istawa istawlaa lagu fasiro istawla in lagu fasiro iyaduna waa ra'yiga jahmiyada muctasilada ashaacirada kullaabiyada istiwaahaasi in istawlaa kelimada lagu bedelo jahmiyaa keentay iyagoo ka cararaya ilaahay carshiguu ka sarreeya bay waxay keeneen inay kelimadii qur-aanka taxriifiyaan oo waxaan meesha ku gelin soo geliya ku jirin soo geliyaan farqi baana u dhexeeya sida a'immada luqadda ee sunnadu ay sugayaan kelimada istawaa iyo istawlaa farqi baa u udhexeeya xataa macno ahaan iyo carabi ahaan isma leh haddaad tidhahda istawlaa waa qabsasho shayga intuusan haysanin oo laga haystay ayuu xoog ku qabsaday marka istawaa cala alcarshi istawlaa cala alcarshi waxaa ka dhalanaysaa istawlaa markaad tidhaahdo macnaha ka soo baxaya carshiga markii hore muusan haysanin milkigiisa waa ka maqnaa waa laga haystay dib dibbuu ka qabsaday saasaa la yidhahda yaani waxaa loo isticmaalaa ciidanka iyo dawladaha wax kala qabsanaya baa waxaa la yidhahdaa istawlaa taasaa istiilaa ku timaada laakiin looma isticmaalo shay asal ahaanba yacni waxa weeye aan marnaba gacantiisa meel aanan soo marin ama isaga ka baxay yaani awooddiisa iyo qudradiisa istawlaa looma isticmaalo saas daraaddeed kelimadu macna ahaanna waa faasid luqad ahaan sharci ahaanna waa faasid waxa loo keenayna waxa weeyaan in lagaga cararo ilaahay kor buu jiraa saas way macanaha marka wax weeyaan kalmustajiiri min alramdaai binnaar nin cagagub ka cararay oo dab galay waay cagagub buu ka cararay markaasuu dab galay ama kud buu ka cararo markaasuu qanjo galay yaani waxay ka is yidhaahdeen wuxuun ka carara tii ay ka carareen intuu ka daran bay ku dhaceen waataan soo sheegnayoo asalkoodu in badanoo ka mid a ilaahay tanziihiya isleeyihin markay sifaatkan diidan yihiin waxay min baabi tanziihba qasadkaasay wataan in badanoo ka mid waa niyad fiican yihi laakiin niyadda fiican kuu shafeeci mayso markaad khalad ku dhacdo khaladkaaga sixi mayso macnaa waan ka wada ayib wa annahu alle caza wajalla istawaa labada madhab ee caankee la yaqaano ee mas'aladaa khilaafsan ee ay keentay jahmiyadu oo midi ay tahay istawaa macnaheeda inta la inkiro sarraynta rabbi carshiga uu ka sarreeyo in la yidhahdo meel kastuu jooga waa madhab alitixaadiya alilxaadiya waxdatulwujuudku meeshuu ka dhashay waa fikirkan la yidhahdo ilaahay meel kastuu joogaa lawaasim baatilaa ka dhalanaysa lawaasimta baatilkae ka dhalanaysa waxa weeyaan haddaad tidhaahda meel kastuu joogaa khalqigiisu ku dhex jiraabaa ka dhalanaysa waxaa kaloo ka dhalanaysa meelaha aadan naftaada u quurin xataa inaad tidhahdo wuu joogaa soo ma a ah, mafaasid waaweyn baa ka dhalanaysa oo aada u foolxun in la yidhahdo meel kastuu joogaa yacni wax weeyaan inaad meelaha xataa liita ee qashinka iyo meelaha xunxun iyo meel kastuu jooga haddaad tidhaahdo waxaad ku qasban tahay oo lagugu ilzaamin ood iltizaami oodan meelaad ka marta helayn inaad meelaha ku sheegto meelaha haddaad ku sheegtana waa alis marka waa midday dhalisay markay ka fakan waayeen inay ka dhalato fikirkan dhahaya addoommada iyo alle waaba isku mid ba fikirka itixaadiya la yidhaha nimankaas waa niman yacani wax weeyaan fogaaday wa makhluuq iyo khaaliq maba kala baxsanay gaadheen waa fikirkii ibnulcarabi iyo xallaaj iyo eh, muxuu ahaayey falaasifatu suufiya niman la dhihi jiray fikirkay mareen waay wama alkalbu waalkhinziiru ilaa ilaahunaa nimanka yidhi waay ah, eyga iyo doofaarku waa uun ilaahanagi ba dheh maxaa yeel baa ku dhex jira ah, meshaasay la gasha maxaa keenay markay u diideen ilaahay kor buu jiraa ooy qireen meel walbuu joogaa yaa waxay ku qasbanaadeen inay yidhaahdaan ilaahay iyo addoommadii waa isdhex galeen addoonkani dhinacna ilaah buu ka yahay oo kaga jira dhinacna waa addoon saas daraaddeed fircoon markuu yidhi waa ana rabu ana rabbukum alaclaa sax buu ahaa bay dheh fircoon markuu yidhi ana rabbukum alaclaa ilaahaynii saraan ah muxuu sax ku ahaa wuxuu sax ku ahaa bay dhaheen waxa ka dhex hadlahayay ilaahay buu ahaya isaga maahayn ahayn waxaasoo dhan maxaa keenay waxaasoo dhan waxaa keenay markaad caqiidadii qur'aanka iyo sunnada iyo ijmaacii salafka ka cararto oo cilmul-kalaam iyo falsafa ay ku wareeriso iyo nin luunsan warkii inaad matahaadka noocaas iyo badweyntaa ku dhacdo waa gar markaa ilan adigaa adigaa xadhigga goostay adaa lagu kari waaya inaad ku ekaato ilaahay carshigiisuu ka sarreeya kayfiyadii qaabkana ma garanayno intaasaa nabadda ku jirta intaasaa nabadda ku jirta halka haddaad dhaafto hawl adig kuu taalla waa saas way macanaa waxaa la mid mida fikirka isaga ah oo aan ka sokaynin in la yidhaahdo sida mutaakhirada ashaaciradu markan dambe ay ku carareen mutaakhirada ashaaciradu markan dambe markii fikirkaa horay markii hore dhihi jireen marka dambena way ka carareen waxay gaadheen inay hadda yidhaahdaan yani mawjuudun bilaa makaan waa jiraa laakiin meel lagu sheega ma leh waa qolada uu yidhi muxuu ahaayey ibnu taymiya waxay caabudayaan ilaah ayna garanayninba meeluu jiro waa nin cadam caabudahay war ilaaha caabudaysa aaway ma aqaano ku xagee jiraa ma aqaano meel walba ma joogo meel walbana ma joogo dhankeed ku tilmaam dhinacna kuma sheegahay hadda waxaan jirin baad caabudaysaa marka taana way ka sii daran oo wax ka daran baa iyadana ka dhashay inaad marka ku baaqi ahaato caqiidada qur-aanka iyo sunnada iyo saxaabadii iyo a'immadii kala dhaxleen ee ijmaacooda ku dureersaday oo ah intaa ku gaabsan ilaahay waa sarreeyaa kor buu jiraa carshigiisuu ka sarreeyaa qaabkana ma naqaano nooma sheegin intaa ku gaabso wa bas waad nabadgeli markaa saas manaa matahaadka mutakalimiinta ka baxa ayib waanahu istawaa alla waa sara maray cala alcarshi carshiguu ka sara maray bilaa kayfin ee qaab la'aan ama qaabayn la'aan sifada iyo qaabka iyo kayfiyada istiwaha iyadoo aan aan la sheegaynin ama aan la garanayn maxaa yeele fa ina allaha alle tacaala korhaya anha waa ekaaday wuxuu ku ekaaday ilaa annahu isagu ama anha wuu ekeeyey hadalka iyo arrinta wuu ekeeyey muxuu ku ekeeyey ilaa annahu isagu istawaa inuu sara maray cala alcarshi carshiga inuu ka sara maray buu ku ekeeyey intaasuu ku ekeeyey ayb walam yadkur mana uusan sheegin kayfa sidee buu kaana ahaaday istiwaa'uhu saramariddiisa uu carshiga ka saramaray see u yaalla alla ma sheegin saas daraaddeed haddaad rabbi u tagto oo aad tidhaahdo rabbiyo waxaan rumaysnaa inaad carshigaaga ka sarrayso oo lagu yidhaahdo xaggeed ka aragtay xaggeed ku aragtay waxaa kugu filan inaad tidhaahdo qur-aankaan ku arkay nebigaaga xadiistiisaan ku arkay kuma weydiinaya markaa kayfiyada iyo qaabka lanna asagaaba khaas la noqday ista'ara bih intaasaa marka kugu filan amaam allah laakiin meel kale haddaad u baxdo oo lagu yidhaahdo istawaa istawla yaa kuu fasiray baa lagu leehay yaa istawa istawla kugu yidhi maxaad dhihi sheekh hebel baa kaa saari saas daraaddeed caqiidadaa in lagu sugnaado oo iyadaa la ilaashado ayaa laazim ah qur sunnada fitrada iyo ijmaaca intaba sidaas ayb wa annahu bay rumaysan yihiin ahlu sunnuhu annahu alle maliku khalqihi bilmunaasaba ee kutubtii mutaqadimiinta ashaacirada ashaacirada mutaqadimiintooda bima fii dalika abulxasan imaamka laftiisa iyo weliba raggii kaleete ka agdhawaa muxuu ahaayey baqilaani iyo mutaqadimiinta ashaaciradu sifada istiwaaga way sugaan oo ma awilaan istilaagan dib ka yimi saas daraaddeed kutubta abulxasan alashcari ee isagu uu qoray ee hadda taalla kulligood waxay isku waafaqsan yihiin abulxasan alashcari inuu qabay ilahay inuu carshiga ka sarreeyo saas way maanaha maqaalaat lislaamiyiin iyo muxuu ahaayey risaalatu ila ahli اthaqr iyo sidoo kale kitaabkiisa ibaanada ah kulligood waxay isku waafaqsan yihiin inuu sugayo ilaahay inuu carshiga ka sarreeyo haddaad abulxasan ashcari iyo ashaacire aad raacaysana waa wata haddaad eh, wadaad qaadiri aad tahay oo aad ahlu dariiqo tahayna sheekh cabdilqaadir jilaani isaguna wuxuu sugay kitaabkiisa quniyada ah wuxuu ku caddeeyey ilahay inuu carshiga ka sarreeyo istawlaana inay baatil tahay marka adigu meel lagugu soo haga yeelo haddaad qaadiriya tahayna waa ka cabdilqaadir jilaani haddaad ashcari tahayna waa ka abulxasan alashcari haddaad saxaabadii iyo a'imadii raacaysana waa kuwa madhabkoodii haddaad qur-aan raacaysana waa ka haddaad sunnan raacaysana waa ta yaad raaci wey marka wixii intaa ka dambeeya ninkii la dhihi jiray khazaali iyo imaamulxaramayn juwayni iyo muta'ahiriin dib ka yimid oo wax badan ka khaldanaayeen umbay noqon inaad ku warwareegto meelaha unbaad ku wareegto gadaal dambe inaadun wax ka raaraadsato mooye horaydaa hore wax ka helmaysa marka waad wararsantahay wa annahu alle maaliku khalqihi khalqigiisa midka milkiyo wey alla tabaaraka wa khalqigiisa midka iskale wey wa ansha'ahum alla wuu abuuray abuuristooduu bilaabay khalqiga laa can xaajatin baahi xaggeed maya wuu u baahan yahy laa can xaajatin baahi umuusan abuurin ilaa maa khalaqa wuxuu abuuray uu u baahan baahi uu u baahan yahay wuxuu abuuray kuma aysan bixinin abuurista walaa limacnan macno dartiina umuusan abuurin macnahaasoo dacaahu alla ugu yeedhay ilaa an khalaqahum inuu abuuray macno alla ku keenay oo ku bixiyey inuu abuurana ma jiro oo uu sababtiisa dartii uu ku abuuray laakinahu facaalunse weeye midka samaynta badan limaa yashaau wuxuu doono wuxuu doono isagaa samayn badanoo wuu sameeyaa wayaxkumu midka xukuma weye maa yuriidu wuxuu doonana waa xukumaa laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu waxa uu falayo wuxuu samaynayo lama warsado maxaad saa u yeeshay maxaad saa u yamayn weyday maxaad qaabka lama dhaho su-aalaha ilaahay looma jeediyo waalkhalqu makhluuquna mas-uuluuna kuwa la weydiiyo weye camaa yafcaluuna waxay falayaan makhluuqaadku waxay sameeyeen waa laga daba tegi su-aal baa ka taagan maxaad saa u yeeshay niyadeed ku samaysay maxaa kugu bixiyey xaalkaaga yacani waa maxaa kugu xambaaray waa laga daba tegi haddii adduunka ay noqotona waa in lagaga dabatadh haddii kalena aakharaa loo iyu dumaysaa waa la weydiin doonaa ama allah tabaaraka wa tacaala lama weydiiyo maxaad saa u yeeshay ayib ama fiqradan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu allah tabaaraka wa tacaala sifaatkiisa sifaatka rububiyadiisa waxaa ka mid a ah. min sifaati arububiya waxaa ka mid a ah sifatu almulk dumarka sheekaynaya khayr allaadinsiiya aamuusa ama gadaal mara annahu maaliku khalqihi waa sifada rububiyada allah tabaaraka wa tacaala isagaa rabbi u ah makhluuq oo dhan isagaana gacanta ku haya isagaa rabbi maamula isagaa ku tasarufa isagaa suu doono ka yeela marka maliku khalqihi sidaas marka milkiga waa la isla ogolaya inuu khalqigan leeyahay waa isla ogolayay ayib oo aan khaaliq kala jirin makhluuqa isagaa iskale allahuma nimanka muctasilada la yidhaahdo oo afcaalulcibaadka markay ka hadlayaan inay addoommadu iyagu afcaashooda abuureen allana tabaaraka wa tacaala kala madax bannaan yihiin meeshaa maray waana nimanka la yidhaahdo majuusiya majuusa hadihi alumma leanna wax weeyaan waxay sugeen khaaliq aan alla ahayn oo markay yidhaahdeen addoonku wuxuu samaynayo isagaa la madax bannaan oo dooniddiisa iyo qudradiisa iyo samayntiisa midna walba ilaahay waa kala madax bannaan yahay waxay sugeen khaaliq aan alla ahayn majuustii labada khaaliq sugi jirtoo kale la mid yihi saas daraaddeed baa xadiidka culimmada qaarkood ay taxsiiniyeen ayaa nebigu wuxuu ku magacaabay alqadariyatu majuusu hadihi اlumma oo muctasilada yaani ummaddan majuusteedii waay marka ilaahay inuu khalqigan makhluuqa wada leeyahay isaguu abuurtay wax ka hoos baxsan uusan jirin addoommadaasi ama daatada ha noqoto ama ficilka iyo waxay samaynayaan ha noqotee labadu waa makhluuq soo ma isagaana iskale wallahu khalaqakum wama tacmaluun camalkiinna iyo idinkaba isagaa idin abuuray ah, isagaana idin leh wuxuu ku xujiyey allah tabaaraka wa tacaala wuu abuuray abuurista uu abuurayna baahi uu u baahan yahay umuusan abuurin adiga waxaad samaynayso makhluuq haddaad tahay waa waxaad u baahan tahay inaad samayso waxaa kugu bixinaya inaad samayso xalashaani waad u baahan tahay laakiin allah tabaaraka wa tacaala khalqiga uma abuurin baahi darteed uu u baahan yahay abuurkooda limaada liannahu alghaniyu wa antum alfuqaraa a ah, ilaahay tabaaraka wa tacaala kulligiin waa idinka kaaftoomaa khalqiga dhan wax ay milkigiisa ku kordhinayaan ma jiro abuurkoodana waxba ugama baahan wax kaga maqanoo kaga dhinmayana ma jiro ilaahay tabaaraka wa tacaala saas daraadeed baahi uma qabo abuurkoodana wax kamaal oo ugu siyaadaya ma jiro abuuris la wax naqsiya dhimanaanoo kusoo gaadhaya ma jiro rabbi tabaaraka wa tacaala marka baahi kuma bixinin baahi uma geynin abuuristan ayb walaa limacnan dacaahu ilaa an khalaqahum waay macnahaasi hadalkaasi ee si haddii loo dhigo khalad buu noqon karaa si haddii loo dhigona sax buu noqon karaa si haddii loo dhigo la yidhaahdo macno ilaahay ugu yeedhay oo ku qasbay inuu sameeyo ma jiro sax buu noqonaa laakiin hadday noqoto xikmad keentay ma jirto inuu ilaahay khalqiga abuuro macnahaa sax ma noqonayo lianna allah tabaaraka wa tacaala shay kasta oo uu samaynayo ama shay kasta oo uu jidaynayo sharci ah wuxuu ku salaysan yahay xikmad buu ku salaysan yahay asmaadiisa waxaa ka mid ah xakiim sifaadkiisana waxaa ka mid ah sifatu alxikma saas daraaddeed shay walba meeshiisa munaasibkaa iyo sababta keentee munaasibka abuu ah ku dhiga rabbi tabaaraka wa tacala maslaxo shayguu diidayna oo uu reebayna limafsadatihi araajixa shayga uu rabbi xukumayna ama uu sameeyo abuurayna limaslaxatihi araajixa shay kasta marka xikmad baa ku jira masaladaa waxaa aada uga hadlay alimaam ibnu اlqayim calayhi raxmat ullah kitaabkiisa miftaaxu daari الsacaada mabxath aada u dheer oo uu kaga hadlay rabbi xikmaddiisa tabaaraka wa tacaala iyo sharciga axkaamta shareecada inay xikmad ku salaysan yihin xikmaddaasi waxaa dhici karta inay khalqigu ogaadaan ama qaar ka mida ilaahay uu u faydo waxaa dhici karta xikmadda axkaamta uu jidaynayo ku jirta qaar ka mida inay khalqiga ka qarsoonto kadalika afcaashiisa xikmad bay ku wada salaysan yihin laakiin waxaa dhici karta xikmadda ficilkan in uu khalqiga ka qarsoomo hadduu kaa qarsoomona macnaha inuusan jirin ma aha macnuhu yaani waxa weeyaan makhluuqii baa garan waaya xikmadda ku jirta macnaheedu ma jirta miya maya innagaa garan weyne saas way macnaha innagaa garan weyne haddaan garan weyneyna waa jiraa laakiin innagaa jahli ina hayaa marka xikmad wax walba xikmad buu ku salaysan yahay masaladaasi wuxuu sheekhu ku radinaya taqriiban saan is leeyahay niman la yidhaahdo muctasilada oo ilaahay ku ilzaamiyey waxay ku magacaabaan altaqbiix waltaxsiin alcaqliyeyn waxaa la yidhahdo altaqbiix waltaxsiin alcaqliyeyn ayagu masaalix ay istuseen maskaxdooda ay ka heleen ba waxay yidhahdeen laabud ilahay masaalixdaa inuu ilaaliyo wax ku saleeyo war haddii maslaxa ilaahay tabaaraka watacaala xikmad waxbuu ku salayn laakiin xikmadda uu wax ku salaynayo taad idinku wadataan inay noqoto qasab maaha soo ma saas daradeed raddiga kelimadan ah walaa limacnan dacaahu ilaa an khalaqahum waxaan u malaynayaa iyagaa inuu doonay inuu ku radiyo oo macnaha uu yidhaahdo yacni macno iyo xikmad iyo maslaxo idinka idiin muuqatay alla kuma qasbana tabaaraka wa tacaala inuu wax ku saleeyo oo wax ku abuuro oo wax ku sameeyo oo wax ku jideeyo laakiin xikmad asagu rabbi tabaaraka wa tacaala yacni uu leeyahay baa jirta oo cilmigiisa waasica ah ku salaysan taa iyadaa buu rabbi wax ku abuuraa waxna ku jideeya axkaamta sharcigaa iyo afcaashiisa kulli ku salaysanta macana ayb <clears throat> laakinahu facaalu lima yashaa wayaxkumu maa yuriid wa annahu alla maaliku khalqii khalqigiisa midka milkiyo wey midka iska lehe gacanta ku hayo wa wa ansha'ahum alla waa abuuray makhluuqa isagaa amaamuday oo asalkooda keenay laa can xaajatin se umuusan abuurin baahi ilaa maa khalaqa wuxuu abuuray uu u baahan yahay taa darteed umuusan abuurin walaa limacnan macno darteedna umuusan abuurin macno dartiina umuusan abuurin macnahaasoo dacaahu alla u yeedhay ilaa an khalaqahum inuu abuuro ugu yeedhay macno ilaahay ku kallifay oo ku qasbay oo ugu yeedhay inuu abuurana kaa dartiina ilaahay kuma abuurin saas macnaha yaani waxa weeyaan wax ilahay ku qasbay ma jiro wax ilaahay qasbay ma jiro macno makhluuq istusayna ilaahay uguma yeedhin laakiin xikmad uu isagu leeyahay ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu wax ku jideeya waxna ku sameeya laakinahu allase facaalun waa midka samaynta badan limaa yashaau wuxuu doono midka samaynta badan wuxuu doono isagaa yeela lamana hor istaagi karo wa wayaxkumu wuu xukumaa maa yuriidu wuxuu toono xukumka kawniga ah iyo xukumka sharcigaaba ah, labaduba siduu doonuu ka yeelaa rabbi tabaaraka wa tacala laa yus'alu lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu falayo ayb wlkhalqu makhluuquna mas-uuluun laa yus'alu camaa yafcal waxaa soo gelaya axkaamta uu addoommada u jideeyey ee amarka iyo nahyiga saa yeela sidaa ha yeelina maxaad saa ugu jidaysay lama weydiiyo afcaashiisa kownka uu ku maamulayana maxaad saa u yeeshay lama weydiiyo laanna waaba gardarrade ayib waalkhalqu makhluuquna mas-uuluuna kuwa la weydiiyo weeye camaa yafcaluuna waxay falayaan waa la weydiinoo ayaguna way is weydiin oo dee ninkii khalad ku kaca war maxaad u samaysay baa la weydiiyey soo saas ma a weydiinta iyagu isweydiinayaanna waxaa ka dambeeya weydiinta rabbi oo su-aal baa ka imaan doonta xisaabti xisaab iyo dabagal waa la ysaga hadhi maayo wa annahu alla tabaaraka wa tacaala madcuwan weeye mid loogu yeedho oo lagu baryo biasmaa'ihi magacyadiisa alxusnaa ee ugu wanaagsan magacyaha wa mawsuufun mid la sifeeyey weeye alle bisifaatihi sifooyinkiisa iyo tilmaamihiisa mid lagu sifeeyey weye allatii sifaatkaasoo samaa uu magacaabay ama allatii asmaadaasoo samaa uu magacaabay oo wasafa uu ku sifeeyey biha sifaatka nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey oo ku tilmaamay wa samaahu uu ku magacaabay oo wasafahu uu ku sifeeyey biha iyada nabiyuhu nabiguusana uu ku sifeeyey sal alay slam allah isagaa isku magacaabay rasuulkuna waa ku magacaabay isagaa isku sifeeyey rasuulku waa ku sifeeyey ayib intaasi waan soo marnay soo ma ah. fiqrada saddexaad wayactaqiduuna ana allaha tacaala madcuwun biasmaai lxusna waa takraar uu soo celiyo ma isagaa soo celiya sheekha kitaabka iskale mise nusaakhda kitaabka qorayay baa soo celiyay labadu way suroobi kartaa laakiin waxay u badan tahay inay nusaakhda kitaabka qorayay ay iyagu yani takraarkaasi sameeyaan laa yucjizuhu ilaahay ma caajisgeliyo shay-un shay ma caajisgeliyo fi lardi dhulka dhexdiisa kuma caajisgeliyo walaa fi samaa'i iyo xagga saratoona kor iyo hoos toona meel ilaahay uu shay ku caajisgelin kara ma jiro shay-un waxaa la yidhaahdaa waa nakiratun fii siyaaqi nafyi waay cumuum bay faa'idaysaa shay aya shay wuxuu doon ha noqo ilaahay caajis gelin kara ma jiro caajisgelinta maxaa laga wadaa bimacnaa ka tanbadin kara awood u sheegan kara oo kaga fakan kara ama cilmi u sheegan kara ama xeelad u sheegan kara si uun awoodda ilaahay kaga fakan kara ma jiro intuu ilaahay tabaaraka wa tacaala tabar la-aan dhigo oo ka tabar badiyo oo ka awood badiyo oo ka xeelad badiyo inuu markaa sidaa ku fakadaay ma suroobi karto laa yucjizuhu shay leesh lianna markaad awoodda ka dhex ka fakanayso ood caajis gelinayso laba mid waay ama qudro iyo xoog baad sheeganaysaa waad ka xoog badantah waad cajisgel marka ama waxaad sheeganaysaa waad ka aqoon badan tahay oo aqoon baad ku caajis gelinaysaa ama makri iyo xeelad intaad u isticmaashaad yaad sidoo kaleeto caajis gelinaysaa intaa midna miya ilaahay ku suroobi karta naya a ah. saas daraaddeed baa rabbi wuxuu idhi litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikulli shayin cilmaa shay kastana waa awoodaa oo awooddiisa ninna iskuma taagi karo mana caajis keeni karo kamana hoos bixi karo shay walbana waa ogsoon yahoo cilmigiisu wax walbuu koobay oo kama dhuuman kartid kamana fagan kartid ma xeeladaysan kartid sina kuma fagan kartid marka laa yucjizuhu shayun fi lardi walaa fi samaa macnahaas wey aayadda qur-aanka aayadaha qur-aanka baa tilmaamaya wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi اsamaawaati walaa fi اlard allah mu usan ahaanin miduu caajis gelinayo shayna ama dhulka ha joogo ama kor ha jiro wuxuu doonuu rabbi ku samaynaya tabaaraka wa tacala walaa yuusafu ilaahay lama sifeeyo oo laguguma laguma tilmaamo bimaa shay laguma sifeeye fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay naqsun dhimanaan aw caybun ama ceeb aw aafatun ama aafo maxaa yeele fainahu alle caza wajalla tacaala ku tacaala wuu ka sara maray can dalika arrinkaas ilaahay tabaaraka wa waxaa loo yaqaano sifaatu naqsiga sifaadka naqsiga iyo ceebta iyo dhimanaanta kutusaya ilahay laguma tilmaamo lianna lahu alkamaalu lmutlaq dhammaystirnaan aan xad lahayn buu ilaahay leeyahay fii daatihi wa fii afcaalihi wa fii asmaa'ihi wa sifaatihi wuxuu leeyahay kamaal mutlaq ah maadaama uu kamaal mutlaq oo madax bannaan leeyahay meelnaba ceebi kagama soo gasho saas way maanaha saas daraaddeed baa min asmaa'ihi asalaam magacyadiisa waxaa ka mid a salaam baa ka mid a a ah. waxa weeye markii xadiiskii eh, khadiija mi ahayd nabigu salaanta usoo diri jiray alleh muxuu ahaayey may caaisha ahayd ina allaha huwa asalaam buu nabi uri sl lay slam ina allaha huwa asalaam qur-aankana waa ka magacyada rabbi lagu diray tabarak wa tacala suurat lxashri akhirkeeda marka salaam macnaheedu waxa weeyaan ceeb oo dhan buu ka fayow yahay dhimanaan oo dhan iyo naqsi oo dhan buu ilahay ka nabadgeshan yahay tabaaraka wa tacala marka ma laha wax dhimanaana laguma tilmaami kara marka sifaadka naqsiga waxaa ka mid a ah maalan ee ceebta keenaya in la yidhahdo ilaahay ilmuu leeyay caruur buu leeyay tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira yani waa midda rabbi ku tilmaamay takaadu asamaawaatu yatafatarna min fawqihina waalmalaa'ikatu maxay eh, minhu fi aakhiri suurati maryam maxay an dacaw lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yatakhida walada yacni dhulka iyo samadii makhluuqu inuu dildilaaco waaweyn bay ku siganayaan in ilaahay ay ilmo u sheegeen arrin aada u culus sababtu waxa weeye ilmaha yeelashadiisu waa sifatu naqsin marka loo fiiriyo khaaliqa leanna ilmo maxaa loo yeeshaa baahi soo ma ilmo waxaa loo samaystaa baahi waxaa loo dhalaa baahi waxaa loo korsadaa baahi adeegiisaad u baahan tahay markaad gabowdo ayaad u baahan tahay baahi aad u baahan tahay baa ibni aadamka ku kalifa ama uu u baahan doono ilmo raadinta iyo dhalidiisa meeshaa waxaa ka dhalanaysa marka ilmo haddii ilaahay loo sugo waa sifatu naqsin waa dhimanaan waxaa ka dhalanaysa baahi uu u baahan yahay buu ilmaha u yeeshay in badan baa aayadaha ka hadlaya radinaya ilmu alla yeesha waxaa la daba dhigaya qudrada rabbi in laga hadlo samaawaadkii dhulalkii wax dhex yaalla inuu isagu leeyahay laga hadlo kulligood inay isaga wada ateecisay in laga hadlo maxaa la radinayaa war ilaahay uma baahna carruur waa ilmo ilaahay uma baahna masladaasa laga hadlay sifatu naqsin way marka sifatu naqsin waaye ceeb waay waxaa sifatu naqsiga sidoo kale in ilaahay tabaaraka wa tacaala eh, loo sugo ama loo sheego in e, kownkan maamulkiisa lala leeyahay shariik ama cibaadada lala leeyahay kullu dalika waa sifatu naqs waa ceeb ilaahay loo tiirinayo tabaaraka wa tacaala marka sifaadka naqsiga ceebta keenaya hurdada oo kale lulmada oo kale e, halmaanka oo kale waxyaalahaas oo dhan dhammaan waa sifaatu naqsin iyo ceeb iyo dhimanaan ku tusaya wey ilaahayna tabaaraka wa tacaala laguma sheego waa ka sarreeya waxaas walaa yuusafu laguma sifeeyo alla bimaa fiihi naqsun wax dhimanaan ku jiro aw caybun ama ceebi ku jirto aw aafatun ama aafa ku jirto maxaa yeele fainahu alleh tacaala waa ka saramaray can dalika arrinkaa wa khalaqa aadama aadam buu alla abuuray biyadihi gacantiisuu ku abuuray waan soo marnay soo ma wa yadaahu labadiisa gacmoodna mabsuutataani laba la fidiyey wey yunfiqu wuxuu bixiyaa oo u nafaqeeyaa kayfa yashaau siduu doono wax u nafaqeeya bilaa ctiqaadin bilaa ctiqaadi kayfa yadahu iyadoon la ictiqaadinin labadiisa gacmood see yihiin kayfiyadeen u yaallaan bilaa ctiqaadi kayfa yadahu in laysoo idaafeeyo ama bilaa ctiqaadin iyadoon la ictiqaadinin kayfa sidee bay ahaadeen yadaahu labadiisa gacmood oo markaa la kala jaro waa la heli karaa iyadan macnuhuna isku mid buu noqonaya id cilladu waxa weeye lam yantiqku hadlin buu uhi kitaabullahi alla kitaabkiisa tacala korahay fiihi dhexdiisa kumuusan hadlin bikayfin qaab iyo kayfiyo kumuusan sheegin maxaan u leenahay bila ctiqaadin kayfa yadaahu ama bila ctiqaadi kayfa yadaahu maxaan u leenahay leanna kitaab ilaahay buu yaasan yaan ku hadlin oon sheegin kayfiyada sifaatka u fiirso sida ay culimmada sunnadu taxadirkooda u fiirso yacani waxay ku egyihiin meesha qur-aanku ku egyahay meeshay sunnadu ku eg tahay meeshay ka soo gaadheen saxaabadii a'imadii ka soo gaadheen halkaasay ku egeen halkaa ma dhaafaan waxaa ku filan in la yidhahdo qur-aanku ma sheegin sunnadu ma sheegin bas halkaasi istaagaya maana ayib walaa yuctaqadu lama ictiqaadiyo fiihi alla dhexdii alacdaa'u xubnaha waaljawaarixu waa isku macno walatuulu dherer waalcardu iyo balac waalghiladu adkaan kakanaan qaro inta waa la dhahaa shayga qaradiisa ayaa la yidhaha hiladka waadiqatu iyo dhuubni ama khafiifnimo wanaxwi haada iyo waxaa wixii la mid a oo mimaa shay ka mida yakuunu uu ahaanayo milu isagoo kale fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa uu ahaanayo kuwa iyo wixii la mida oo iyaga oo kale khalqiga dhexdiisa laga helo khalqigu ku tilmaamaya maxaa yeeley fa innahu alle laysa muusan ahanin ka isagoo kale shay-un shayna ma ahan shay isagoo kalea ma jiro tabaaraka waa sara waa sara maray <coughs> wajhu rabbinaa rabbigana wejigii rabbigii diljalaali weynida u saaxiibkaa walikraami iyo karaamaynta ayib halkan arrimahan uu sheekhu kaga hadlay oo ah ilaahay xubno ma leh jawaarix ma leh waxaan u laguma tilmaami karo ma ictiqaadsana ahlu sunnuhu in ilaahay xubno uma ictiqaadsana dherer uma ictiqaadsana ballac uma ictiqaadsana qaro uma ictiqaadsana duubni iyo khafiifnimana uma ictiqaadsana wararkaa faraha badan ee sheekhu meesha ku qoray inuu iska daayaa ficnayd ah, inuusan gelin laa nafyan walaa ihbaatan sugid iyo diidatoona inuu ka gaabsadaa ficnayd sababtu waxa weeye anfintooda iyo iyo diidadooda qur-aanna kuma imaanin sunnana kuma imaanin salafkii iyo a'immadii horena kama hadlin laa nafya walaa ihbaatan laa salban walaa iijaaban mayna soo qaadin wixii sidaasoo kale ana waxaa fiican sheegidoodaba in la layska daayo sheegidoodaba in layska daayo wailaa eh, waxay noqonaysaa ariiqada mutakallimiinta ariiqada mutakalimiinta ayaa waxay tahay in ay e, maraan cala alnafyi almufasal waalihbaati almujmal a alnafyi almufasal waxay ilaahay u diidayaan aad bay ugu xeel dheeraanayaan waxay leeyihiin sidaa male oo saa male oo sifadaa male oo saas maha oo saas maha oo saas maha saas ma ahadooda baa aada u badan waxay sugayaane ilaahay u sugayaanna waa wax kooban oo isaga dhanba duuduuban waayo alla waa jiraa waa nool yahay awood buu leeyahay wax yar markay u sugaan baa waxay gelayaan baabu nafyi iyo salbu sifaat bay gelayaan markaasay ku xil dheeraanayaan a ah. laa daakhila alcaalam walaa khaarija alcaalam walaa fawqa alcaalam wala aljiha alyumna wala aljiha alyusra walaa walaa walaa walaa walaa warkood wakaa marka waxaa la yidhaahdaa madhabu اlmutakalimiin waa annafyu اlmufasal wاlihbaat اlmujmal madhabku waxaa khilaafsan ahlu sunna qur'aanka iyo sunnada iyo salafka iyo saxaabada madhabkoodaa khilaafsan oo ah alihbaat اlmufasal wاlnafyu almujmal waxa ilaahay laga anfiyey oo qur-aanka markaad fiiriso waa wax kooban soo ma waa wax kooban laa ta'khuduhu sinat walaa nawm laa yucjizhu shay soo ma lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad laakiin markaad garab dhigto ilaahay sifaadka uu qur-aanka ku sheegay sugay iyo magacyada uu ku sheegay say noqonaysa sooma yaraanayso nafyigaa marka mujmal ah waa urursan yahay ibaatka mufasal ah taa ariiqada mutakalimiintaa khilaafsan marka ariiqada mutakallimiinta ayaa khilaafsan taa markaad intaa ogaato waxyaala kuwan oo kale ah sidan oo kale ah oo waxaa jira mutakallimiintu ay keeneen mutakallimiinta waa qolyahan falsafadiiyo cilmulkalaamka galay ahlulbidaca u badan qolyahaasaa keenay waxay keeneen in ay een yacni waxa weeyaan ilaahay sifaadkiisa qaar ka mida si ay u inkiraan oy meesha uga saaraan baa waxay keeneen qawaacid iyagu jeebkooda ay kala yimaadeen markaasaa waxay keeneen wax la yidhaahdo nafyu alacdaa waaljawaarix ilaahay xubno male saa markay taqriiriyeen xubno male maxay ka wadaan mataqana adiga ya xubno male waxay ka wadaan oo qasadkoodu yahay ooy rabaan inay u maraan inay dhahaan gacan male oo weji male oo lug male oo fara male oo intii nusuustu sheegtay oo dhan inay ku inkiraan oo yidhaahdaan laysat lahu acdaa adiga fahan marka nacasaa noqonin yaan lagaa lugu meersanin nafyu alacdaa waaljawaarix waxay ula socdaan inay sifaadkii qur-aanku sheegay ee sifaatu daadka khabariga ah inay ku inkiraan waase lala fahmay oo waxaa la leeyahay sideedaba kelimatu alacdaa iyo waljawaarix in ilaahay loo isticmaalo laa nafya walaa ihbaatan sax maaha leanna waa kelimo macno xunna loola jeedi karo macno wanaagsanna loola jeedi karo soo ma kelimaadka noocaase macaanidaa faa'iidaynaya macno xunna loo wadan karo macno fiicanna loo wadan karo aanan soona aroorin in laga gaabsadaa fiican itlaaqoodu ma fiicna isticmaalkoodu ma fiicna kelimaadkii qur iyo sunnadii ka sugan a'immada kuwaasaa lagu gaabsadaa ilaahay xaqiiqadiisana sheegi kara cabiraya amaa kelimaadkan ixtimaalaadka faraha badan ku jiraan macaanida faraha badan xambaarsan maqsuudka mutakalimiintu ay u wataan uu yahay maqsuud faasid kelimaadka in la isticmaalo sax saas wey maanaha waxaa la mid a kelimada jismiga kale a ah, waxaa la mid a maalan kelimada jihada oo kaleeto a ah, ihbaat ljiha aw nafyu ljiha yacni min baab wixii kelima saxa oo macnaha saxdaa ka turjumi karta oo ixtimaal uusan gelaynin baa la heli karaa waxaan leenahay marka allah tabaaraka wa tacaala weji buu leeyahay gacan buu leeyahay indhuu leeyahay laakiin xubno dhihi mayno ma garat sifadii waad sugi laakiin maxaad u diidi in lagu magacaabo cudwi lagu magacaabo ama jaarixa lagu magacaabo oo jawaarix la yidhaah maxaan u diidaynaa waxaan u diidaynaa ma soo aroorin soo ma haddaad adigu u wadato nafyu lacdaa iyo nafyuljawaarix haddaad u wadato inaad sifaatka ku inkirtana waxaan ku leenahay annaga sifaatka waa ogollahay qur-aanka iyo sunnadaa sheegay laakiin inaad acdaa ku magacowda khaldan acdaa iyo jawaarix kadaa sifada sug warku waa sidaa marka marka isticmaalka kelimaadkan munaasib ma imaamka keligiina ma ahee kutubta qaar ka mida oo kutubta weliba culimmada sunnada qaar badan baa kelimaadkaasi ku soo arooreen oo ay culimmadu baraarujiyeen saas manaa marka ma fiicna waxaan o dhan in la gala maa dherar iyo ballac iyo eh, hilad iyo diqa iyo yaa ku gashaday badda adiga yaa kuu dirsaday ma dherar baa laga hadlay wax qur'aan iyo wax sunno ah oo ilaahay dherarkiisa ka hadlay maa jira wax qur-aan iyo sunno ah oo ilaahay qaran qaruu leeyahay iyo waa dhuuban yahay iyo ka hadlay miyaa jira waxaas maxaa ku geliyay adiga marka maabadshibisa ka dhahday wixii laga aamusay quraanku aanku waxbuu uga aamusay sunnadu waxbay uga aamusay kas looga aamusay a'immadii sunnadu kasbay uga aamuseen waxaasaa looga aamusay jidkoodii mar aamus qif xayu waqafa annaas meeshay istaageen istaag dhinacna ha u dhaaf saas way maana walaa yuctaqadu lama ictiqaadiya fiihi alla dhexdii alacdaa'u xubnaha waljawaarixu walatuulu dherar iyo walcardu balc yani qalasanaan ama qaro wadiqa iyo dhuubni ama khafiifnimo wanaxwu hada iyo wixii kaasoo kale ah oo mima yakuunu waxa uu ahaanayo miluhu isaga mid la fi lkhalqi khalqi dhexdiisa u ahaanayo maxaa yeele fainahu alle laysa ka milihi shayun ah, aayaddaasi laysa ka milihi shay waa aayadda firaqda baabul sifaat ku luntay firqooyinka dhammaantood aayadda dhuunta u gashay bay noqotay cunahay u istaagtay meelna waa ka maryahay leanna aayaddu firaqda dhammaantood bay radinaysa asalka firaqdu waa labo qolo waxaa la yidhaahdaa mucatila oo waa qolada sifaatka ilahay diida ama mucailatu ljuziya ha la yidhaahdo mucaila yani eh, albacdiya oo sifaatka qaarkood bay inkiraan sida ashaacirada iyo maaturidiyada kullaabiyada ka horreeya ama almucadila alkuliya oo sifaadkao dhan diida sida jahmiyada iyo muctasilada kulligood waxaa ka dhexeeya mucadila laisla yidhahdaa ama nufaatu sifaat baa la dhahaa yaani nafyi juz iyo nafyi yani kulli a ah buu noqona qoladaasi waa qolo qolada kalena waa qolada la yidhaahdo mushabbiha loo yaqaanaa oo waxay ku quluwi ku sameeyeen oo ku xadgudbeen ihbaatkii sifaatka qoladaasina waxay ku xadgudbeen oy quligu ku sameeyeen nafyiga yaani mucailadu waa ghullaatu nafyi qoladanina waa ghullaat lihbaat sifaatkii bay sugeen waa mushabbihada markaasay sifaatkii intay sugeen bay ilaahay khalqigiisa isku shabbaheen oo sifada markay sugaan waxay leeyihiin haa ilaahay sifuu leeyahay cilmi buu leeyahay cilmigiisu waa ka makhluuq oo kale noloshiisu waa ta makhluuq oo kale wahaakada wejigiisu ka makhluuq oo kale waa wixii ay makhluuqa ku yaqaaneen bay ilaahay tabaaraka wa tacaala ku shabaheen mushabiha la yidhaha labadaa qoloba aayaddanaa radinaysa laysa ka milihi shay wax ilaahay la mida ma jiro yay radisay qaybtaas ya laysa ka milihi shay mushabbihaday radiday wax ilaahay u eg ama la mida ama siba ilaahay tabaaraka wa tacala ula mid noqon kara ma jiro saas daraaddeed ilahay khalqigiisa inaad isla raadsistaan sax maaha inaad isu ekaysiisaanna sax wa huwa asamiicu lbasiir waa midka wax arka ee wax maqla maxay sugtay laba magac oo laba sifo wata magaca samiica sifatu samci buu wataa magaca basiirana sifatu lbasar buu wataa soo saas ma ayib sifaadka ay qeybtaasi sugtayna waxaa lagu radinayaa ah, mucailada oo qolyahoodii oo dhan ah ilaahay uu leeyahay sifaadkiisana cidina kula mid ma aha macnuhu soo ma intaasa ka soo baxda maqsuudkuna waa intaa baabul asmaa wasifaat oo dhan miisaanku wakaa sug sifaatka una diid waxa la yidhaahdo tamhiilka ka ilaali tamhiilka ka ilaali laysa ka milihi shay marka aayaddu waxay nafyinaysaa ama radinaysaa labada qoloba waxayna sugaysaa madhab ahlusunna oo ah ihbaatu sifaati bilaa tamhiil sifaatko la sugo bilaa tamhiil walaa takiif walaa taxriif tabaaraka wajhu rabbina waxaa kor noqday wejiga rabbigaya allihii diljalaali sarraynta u saaxiibka walikraami iyo karaamaynta walaa yaquuluuna ma dhahaan ahlu sunnuhu inna asmaaa allahi ilaahay magacyadiisu hayrullaahi waa alla cid aan ahayn alla hayrkii waay kamaa yaquuluhu sida ay u dhahayaan almuctasilatu walkhawaariji iyo khawaarijta wa tawaa'ifu iyo qolyo kaloo min ahli lkalaami ahlulkalaamka ka mid a ah aalulkilaamka ah, ka mida ayib eh, meeshaasi ahlulahwaa'i ka mida dheh wa tawaa'if oo min ahli اlahwaa'i dadka hawadooda raacay ka mida ahlulahwaaga iyo ahlulkalaamka iyo ahlulbidaca iyo isku macno dhow waa dadka hawadooda raaco ee diintooda aan raacin aharka aan raacin waayo aharka yacni wixii kitaabka lagu soo guuriyey ama sunnada lagu soo guuriyey saxaabada laga soo guuriyey wixii la soo guuriyey ma raacaan ee wixii iyaga fiiradooda iyo baadhistooda ay keento caqligoodu wuxuu tuso bay raacaan hawadooda waxay ka helaan oo la qumanaaday raacaan qoladaasa waxaa la yidhahdaa ahlu lahwaa ahlunadarna waa la yidhaha ahlura'yina waa la yidhahaa yaani wax weeyaan abwaabta marka la joogo muxuu ahay kutubta sunnada marka laga hadlayo mas'aladan marka ilaahay asmaadiisa ku saabsan waa mas'alo iyadana ka mida masaa'isha ay keeneen mutakallimiintu ahlul ahwaagaa keenay waana masalo shaa'iga runtii masaladuna waxa weeye alle tabaaraka wa tacaala magacyuu leeyahy soo ma magacyada alle ma alle laftiisiiba mise alla meehe waa wax kale haddaad tidhaahdo magacyadu waa alle waa ra'yi haddaad tidhaahdo magacyada alle waa wax kale isagii ma ahana waa ra'yi masaladaasi marka waa masale ay keeneen mutakalimiintaa keenay ilan balaayo bay keenaan mogta wuxuu yidhi cali bin abi taalib radi allahu canhu wuxuu yidhi cilmigu dhibic buu ahaa buu yidhi caamadaa waasicisay say uun u lafagurahayeen oy u faaqidahayeen oo y u findhiici lahayeen bay waasiciyeen buuri qur-aanka iyo sunnada caqiidada ay ka hadleen waa wax basiid oo fudud oo nin walba fahmi kara waay laakiin nimankan mutakallimiinta ee falaasifada ah baa masaa'il fara badan kusoo dhex tuuray mujtamacii muslimka ah kutubtii bay soo dhex geliyeen culimmadii sunnada markaasaa lagu qasbanaaday waxa waa wax yimide waa in laga hadlo ilaa way ku haysatahay haddii lagaa soo duldego miyaa isduuduubi soo inaad muxuu ahaay xaq cadaysa maaha sidaas weyaan masalada khalqulqur'aan baa soo baxday ilaahay hadalkiisu ma makhluuqa mise makhluuq maa mas'aladani waxay qayb ka tahay oy farac ka tahay mas'alada asalkee ah ilaahay hadalkiisu ma makhluuq baa mise makhluuq ma aha waana mas'aladay ee ku kala baxeen muctasilada iyo ahlu sunnaha ay uga horeeyeen jahmiyadu ilan jahmiyadaa uga horeysa muctazilada yacani marka mas'aladaasay farac ka tahay ilaahay asmaadiisu ma isagiibaa mise waa alla khayrkii sida sheekhu uu leeyahay muctasilada iyo khawaarijta iyo tawaa'ifta lunsan ayaa waxay mareen ilaahay magacyadiisu isagii ma aha maxay ka wataan markaad tidhahda allah aad tidhaahdo alraxmaan magacani ma aha alla laftiisi ma aha ee waa shay kaloo ka madax bannaan ayib intaa ma aha waxay u socdaan waxay u socdaan inay yidhahdaan alla tabaaraka wa tacaala wixii aan ahayn waa makhluuq sidaas daraaddeed ilaahay asmaadiisu waa makhluuq bal dariiqada lagu soo maraya fiiri dherarkeeda waxaa lagaa soo bilaabayaa magacan iyo allaha leh ma isku mid baa mise way kala duwan yihiin ayaga waxay dhan way kala duwan yihiinoo magacuna waa shay allana waa shay taa markaad ku waafaqdaa waxay ku leeyihiin alle wixii aan ahayn inuu makhluuq yahay ma ogosha ha waxaan alla ahayn inuu makhluuq ogosha tayib magacu marka alla ma ahe makhluuq weeye dhe marka asmaadiisu waa makhluuq sifaatkuna waa makhluuq sidaas daraaddeed kalaamka rabbi iyo hadalkiisu waa makhluuq dariiq dheer baa marka waxay u soo marayaan inay ku taqriiriyaan muctaqadkoodii faasidka ahaa saas daraaddeed ba sheekhu wuxuu yidhi walaa yaquuluuna ahlu sunnuhu ma dhahaan ina asmaaa allahi hayru اllah mas'aladaas waa mas'alo shaa'ig ah oo ahlu sunnaha laftoodu ayna isla meel dhigin masaladaa iyadaa la islama meel dhigin dhowr qaybood bay u kala baxeen ahlu sunnuhu masaladaa markii laga hadlayo waxaan idiin celinayaa si mufasala uga hadlay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah majmuucu lfataawa mujalladka lixaad safxada boqol siddeetan iyo lix safxada eh, boqol siddeetan iyo lix mujalladka lixaad majmuucu lfataawa dhowr meelood buu kaga hadlay eh, meeshaas ayuu si tawasuca uga hadlay oo madaahibta masalada laga qaba kusoo guuriyey oo aaraa dhowraa macnaha ismiga iyo musamuhu ma isku midba ma kala duwan yihiin ma isagaa iska leh tafaasiil fara badan iyo sida la isugu khilaafsan ra'yiga muctasilada ee waxaan ujeeda muctasilada iyo jahmiyadu ay qabaan asagu si ahaantiisa waa marduud laakiin culimmada sunnada laftooda ayaan masalada isla meeldhiginoo qaar baa tabtaa dhahaya oo ilaahay magiciisa iyo isagu isku mid maaha daa'ifa min culamaai sunna maray laakiin iyagu qasadkay ka wataan kaas maaha ujeeddadoodu taa ma aha ujeeddada muctasiladu ka wadato iyo ujeeddada ay culimmada sunnada ee ra'yiga qaba ay ka wataan waa kala duwan yahy wa kadalika qaarna waxay qabaan ilaahay asmaadiisa iyo isagu waa isku mid bay mareen asmaadii iyo allihii lahaa waa isku mid qolana halkaasay mareen qolana way tafsiiliyeen araadaas oo xoogaa tafsiila ku jiro oon soo ikhtisaarinay khulaaso ka soo bixinay insha allahu tacaala darsigeenna dambaan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala ee muxuu ahaayey khulaasada madhabka ahlusunnaha aan ku kusoo ururin doonaa insha allahu tacala darsigeenna inoo soo socda darsigu intaa inoogu ekaado insha allah tacala barak allah fikum wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu